بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا لله سبحانه وتعالى أيام مهد لما أنت إسكالة عاوة بين جمعة oo aynu u wada fadhino inayn dhegaysano muxaadaro inagoo runtii ugu talagalay inay nafaheena iyo ruuxdeena iimaanka korayna u qaadno wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waxaa u inoogu marti ah eh, sheekhna alfaadil sheekh doctor cuhmaan xaaji maxamed intaanaan kusoo dhaweyna waxaan wax yar ka horeysiin lahaa sheekh yar taariifiyo sheekhu hadda wuxuu degan yahay xaaliyan waddanka canada haddii aanan khaldanayn waxa uu runtii uu ka ahaa daaci wadamada dibadda in fara badan muddo aan ka yaran soddon sano taqriiban kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankiisa warka laygu siiyey waa khariij jaamicata umulqura jaamicadda umulqura buu ka baxay digrigiisa oo ah diraaso islaamiya amaba waxyaabahan eh, islamic studies eh, masterta wuxuu ku diyaariyey jaamacaddan eh, la yidhaahdo international university oo malaysia ku taalla b h d wuxuu ka sitaa jaamacadeeda islaamiga oo ku taalla waddanka maraykanka runtii intaa oo si yaro kooban waana sidoo kale runtii qiraa'aat alcashara ayaa rajaynaya iyada inuu u haysto almuhim sheekhu alxamdu lilah innaga ayaa caawa nasiibu yeelanay inaynu la wadaagno kana faa'iidaysano wixii ilaahay subxaana wa tacaala naga karsiiyo mowduuca ay muxaadaro ku saabsanta waxaa weeyaan qofka bani aadamka ahi raasamaal buu leeyahay laga ninka ganacsadaha ah inuu ku xisaabtoomo eh, meeradiisa iyo waxa yaalla ka xoola dhaqatay xoola wuxuu leeyahay laakiin raasamaalka rasmiga ah ee runtii ina anfacaya fi dunya waalaakhira labada wakhtigeena weeyaan soomaalidu xagga wakhtiga waxaan dadka ugu liita hadday tahay qorshayntiisa iyo ballangelintiisa haday tahay ka faa'iidaysigiisa hadday tahay ilaalintiisa intaba yar iyo weyn waxay ku dilaan shax iyo maqaaxida oo inta maqaaxida la fadhiya laga sheekaynayaba salaada lagu sugayaa oo gelinka hore lagu sugayaa dayarteena iyo dhallinyarteenna waxaa wakhtiga ka lumiya inay ku mashquulaan iyaga qudhow taa midaa ka sokayn amba kaba sii oo inay ku isticmaalaan oo ku lumiyaan waxyaabahan atawaasul alijtimaaci arrimaha bulsha waxay ku wada xiriireen fara badan in waqtigu nagaga lumo almuhim caa waxa insha allahu tacala sheekhaan ka dhagaysan doonaa muhiimadda ay leedahay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 fii xayaati اlmuslim qiimaha iyo ahamiyada waqtigu uu u leeyahay qofka muslimka ah intaanan u guda gelin mowduucan raba inaan insha allahu ka hadlo waxaan xasuusinayaa walaalaha halkan yimid ee nasiibku u yeeshay caawa inay beytka ilaahi subxaanaه wa tacaala ku tukadaan salaada maqribka jamaacada ku tukadaan kadibna ay u fadhiistaan inay dhegeystaan darsi ay ka faa'iidaysanayaan oo markaas darsigaasana qasadkiisu uu yahay inaan iimaankeenna kor u qaadno inaan ilaahay ugu dhowaanno in dembigeenna lagu dhaafo waxaan idin xasuusinayaa xadiid imaam termadi uu soo saaray uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig wareegta oo dawaafaysa dhulka oo socota marka ay arkaan meel alle lagu xusayo ama xilaq ama meel la wada fadhiyo ilaahay xuskiisa lagu hayo ama cilmi lagu baranayo ama khayr laisugu sheegaya way isu yeertaanoo waxay yidhaahdaan halumuu ilaa xaajatikum war muraadkaad lahaydeen waad hesheenne kaalaya waxa doonaynay waa kan meel alle lagu xusayo oo ilaahay maaragtay loogu dhowaanayo waxyaabaha aan ka raadinayna dhulka waa halkaase kaalaya oo ka soo qaybgala majliskan marka halkii bay imaanayaan oo ay ku wareegsanayaan oo raxmad baa ku soo degta oo ilaahay subxaanah wa tacaala raxmaddiisii baa daboosha dadkaasi wada diraasaynaya kitaabka ilaahay iyo diintiisa ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu ku xusaa mala'a sare oo malaa'igta xaggoodii baa lagu xusaa oo sharaf intaasaa ah ugu filan dadka isugu yimaado majaalista majaalista khayrka marka malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa waxaan idin markhaati gelinayaa dadka halkaa isugu yimid ee cilmiga soo doontay ee khayrka dhegaysanayay ee gurigayga yimid inaan dembigoodii aan dhaafay ushhidukum anii qad kafartu lahum saasuu ilaahay subxana wa tacala ku odhanaya malaa'igtii markaasaa malaa'igta waxay odhanayaan waxaa ka mida ah dadkaasi mid aan u soo qasdin cilmi barasho iyo inuu ka qayb galo halkaasu iska maraayo ama salaadda ay ugu gashay ku tukaday dan kama lahayn laakiin markii halkaasu iska fadhiistay maxuu arkay in la fadhiyo markaasuu fadhiistay kaasuna arrinkiisu muxuu yahay isaguna waa mid loo dembi dhaafay ayuu yihi alle subxaana wa maxaa yeelay hum qowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa dad ciddii u timaada ama ka qayb gasha majliskoodu uusan dhur darsanaynin oo uu guulaysanayo wey marka alxamdu lilaah fadhiga aad fadhidaan waa fadhi cibaadaa wey oo aad maaragta ilaahay ugu dhowaanaysaan dembigiinana lagu dhaafay sida xadiidka nebiga alay slat slam uu noo sheegay markaan usoo gudbo mowduuca qiimaة اlwaqti fii xayaati اlmuslim wa ahamiyatuhu qiimaha uu qofku u leeyahay muslimka waqtiga iyo ahamiyadu uu leeyahay sababka aan cinwaankaas u doortay oo aan ugu ugu qeyday waqtiga fii xayaati اlmuslim maxaa yeele waktigu ummadda oo dhan baa u baahan inay ka faa'idaystaan ummadda oo dhan baa yacni u baahan inay horumar dhexdiisu ku sameeyaan inay wax ku qabsadaan laakiin waa kala duwan yihiin waqtiga ahamiyada uu u leeyahay qofka muslimka ah iyo ahamiyada iyo qiimaha uu leeyahay qofka aan muslimka ahayn haddaad fiiriso dadka xataa aan muslimiinta ahayn ee waddamadan la yidhaahdo way hormareen teknolojiyadooda way hormartay farsamadoodii way hormartay waxaan shaki lahayn inay waktigoodii aad iyo aad ugu faa'iidaysteen inay waqtigoodu ay ku bixiyeen inay shaqeeyaan oo ay waxbartaan oo ay cilmi baaris sameeyaan oo ay maarata iskuullo aadaan muxuua masaa'il badan ay ka doodaan taas waxay keentay in ay horumar ka gaaraan adduunka waxa aad arkayso oo teknolojiyo ah oo bani aadamku uu la yaaban yahay la yaab ma laha qofka bani aadamka hadduu dadaalo wakhtigiisana uu ka faa'iidaysto in waxa muraadkiisa ah idamka alle uu gaarayo hase yeeshee qofka muslimkaa ah, wakhtigiisu kuma koobna keliya ama ujeedadiisu ma aha horumar la gaaro adduunkan oo keliya oo ama xagga maalka ama xagga aqoonta ah ama xagga yacni muxuu ahaa mansabka iyo jaaha ah intaa maaha intaa waa waa wax aan aad iyo aad ugu weyneyn qofka muslimka ah taas ma aha hamigiisu weyn ee hamigiisu weyn waxaa weeye in uu markuu adduunkan cumrigiisu uu gaaban yahay ee isagoo dhanba wakti gaaban ilaahay ugu talagalay inuu inuu jiroba noloshan adduunyada marka uu ka tago in uu u aayo noloshii adduunku uu noolaa iyo sida uga faa'iidaystay inuu u aayo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uuna abuuray ujeedda uu noo abuuray nalooma abuurin sidii xayawaankii inaan cunno oon cabno oon shahwadeennii aan raadsanno nalooma abuurin ee waxaa naloo abuuray ujeeddo weyn in allihiina abuuray aan aqoonsanno oon caabudno qaala tacaala wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun ilaahay wuxuu yidhi jinni iyo insi wax kale uma abuurin dan kale kama lahayn inay icaabudaan mooyaane haddaba waqtigu qaymihiisu aada iyo aad buu u weyn yahay balse waktigu waa noloshaada qofka intuu qaymo leeyahayna waxay ku xidhantahay intuu waktigiisa ka faa'iidaysto siduu waktigiisa u maareeyo siduu ugu dadaalo siduu ugu qaybiyo waajibaadkiisa diiniga ah iyo acmaashiisii kala duwan ee dunyawiga iyo ukhrawiga ah ugu qaybiyo oo uga faa'iidaysto ayuu liibaantiisa adduun iyo aakharaba ay ku jirtaa haddaba waxaana tusaya inuu wakti wax qiimo badan uu yahay yacnii shacaa'irta ama cibaadooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu waajib yeelay ee aan nidhaahno maalan arkaanta islaamka maalan tiirarka islaamka uu ku dhisan yahay ee ugu horeyso salaadda ay ugu horeyso salaadda waa cibaado weyn waa xidhiirka rabbi iyo addoonkiisa ka dhaxeeya silaة bayna alcabdi wاlrab xidhiir aan marnaba inuu go-aan la ogolayn oo inuu joogto yahay yani loogu talagalay ilaa adduunkan aad ka tagto salaadda wakti bay leedahay ilaahay wakti buu u yeelay wakhtigeeda in la dhaafiyo lama ogola in laga hormariyey lama ogola wakhtigeeda waa in lagu tukadaa ilaahay wuxuu nagu addoonsaday inaan salaada wakhtigeedii aan ku tukanno wakhtigeennana aan ku ilaalino alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta salaada dadka ilaahay rumeeyey waxay ku tahay shay waajiba oo waqtiyaysan oo waqtigeeda aan la dabamarin karin waqti walboo la aadaamo oo la yidhaahdo xaya cala asalaax xaya cala alfalaax waxaana loogu yeerayaa inaan isu nimaadno oon salaadii tukanno oo waajibkii ilaahay aan gudanno oo rabbi hor istaagno inagoo jamaca ah, oo wada tukanayna warkacuu maca araakiciin salaad walbaba waa sidaas subxi duhurkii casarkii maqribkii cishihii marka waxay kutusaysaa ahamiyat اlwaqt waqtiga qiimihiisa iyo in lagu ilaaliyo inay tahay soonka markii bisha ramadaan la gaaro waxaad xasuusanaysaa in sanad uu cumrigaagu tegey oo ilaahay uu kuu nicmeeyey oo aad soo noolayd haddana ilaahay waajib kaaga dhigay waktigan inaad u soonto alle subxaanahu wa tacaala adigoo ka joogaya cabiddii iyo cunadii iyo shahwadaadii طaacata lilaahi subxaanahu wa tacaala min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshams adi inaad ka joogto waqti mucayana oo laga bilaabo fajarka markuu dhasho ilaa iyo qoraxdu ay ka dhacdo cunadaadii iyo cabidaadii iyo shahwadaadii inaad ka joogto sababku maxay tahay aacatan lilahi subxaana watacaala ma aha inaad hilib iska ridayso ama baruur iska ridayso sida dadka gaalada oo kale cuntaday ka soomaan baruurta si ay isaga ridaan si ay maaragtay jirkoodu u qurux bato may adiga waxaad u yeelaysaa aacatan lilahi subxaana watacaala maxaa yeelay ilaahay baa waajib kaaga dhigay waktigan inaad soonto yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun sanadka markuu soo wareego aada xoolo leedahay waxaad ogaanaysaa wakti in la joogo xoolahaagu laga rabo in laga saaro qeyb aadan adiga xaq ku lahayn oo zake la yidhaahdo oo ay leeyihiin dad ilaahay uu ku tilmaamay qur'aankiisa oo sideed nooc ah in la siiyo yacni xoolaha zakada ah waa marka wakti bay leedahay xajka marka la gaarana oo cumrigii mar waajib ah waxaad ogaanaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fursad ku siiyey aad beytkiisa aad ku soo ziyaarato oo cumrigaagana uu gaarsiiyey inaad u soo xajido xataa haddaadan xajinin waxaad arkaysa dadkii xajka aadaya sanad walbaba oo yani soo xajinaya kulligood waktiyay leeyihiin shacaairta islaamka dhammaantood waxay daliil u yihiin ama ay tusayaan qiimaha waktigu u leeyahy qofka muslimka ah yacni wakti walbaba camalkiisii in lagu buuxiyo qofka aan wakhtigiisii aan uga faa'iidaysanin camalkii loogu talagalay wuxuu noqonayaa wakti dayacbay qoomamana isagaa ka qoomamayn doona marka dambe qur-aanka iyo sunnadaba waxay nagu guubaabiyeen qiimaha waktigu uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisii wuxuu ku dhaartay qaybo waktiga ka mid ah qaybo waktiga ka mid ah rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wاlfajr walayaalin cashr fajarkan ku dhaartay waa beriga waa berigan ku dhaartay buu yidhi ilaahi subxaanaه wa tacaala waa berigu waa waqti ka mida ah owqaadda maxaa ilaahay ugu dhaartay waxaa w liqiimatihi qiimaha uu leeyahay iyo inuu mudan yahay dadka inay usoo toosaan oy tukadaan oo ilaahay xusaan ayuu ilaahay ugu dhaaranaya walayaalin cashir habeenno tobanaana ilaahay wuu ku dhaartay waa tobanka hore ee bisha dulxija iyaguna waa kii nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari uu yidhi maa min ayaamin alcamalu الصaalix axabu ilى اllahi min hadihi اlayaam yacni alcashr camal la sameeyo oo ka qiimo badan tobanka maalmood ma jiraan yacni noocuu doono camalkaa saalixa noqdee taasi waxay tusisay maalmahaas inay qiimo mudan yihiin qiimo weyn ay leeyihiin ilaahayna uu ku dhaartay waxa ilaahay uu ku dhaaranayana waa wax aad iyo aad u qiimo badan wey ilaahay wuxuu ku dhaartay waالshamsi waduxaaha wاlqamari إida talaaha qoraxduu ku dhaartay dayaxuu ku dhaartay qoraxda maalintii baan aragnaa dayax habeenkii baanu aragnaa waktigaa lagu xisaabiyaa huwa اladii jacala الshamsa ضiyaaءa wاlqamara nuura waqadarahu manaazila litaclamuu cadad الsiniina wاlxisaab ma khalaqa allahu dalika ila bاlxaq yufasilu اlآaayaati liqowmi yaclamuun ilaahay subxaanaه wa tacaala isagaa habe yani qoraxda abuuray samada abuuray waxaan ku ogaanaa waktiga isbuuc habeen iyo maalin toddoba maalmood bil sanad awqaadda ayaan ku xisaabsanaa ilaahay wuxuu ku dhaartay habeenkii iyo maalinka wاlleyli إidaa yaغshaa wالnahaari إidaa tajallaa alle subxana wa tacala wuxuu leeyahay habeenkan ku dhaaranayaa marka uu mugdigiisu adduunka uu daboolo yacni maalin baan ku jirnay maantao dhan qorax baan haysanay adduunku wuxuu ahaa mid yacni ifaya haddana mugdi baan ku jirnaa waa habeen waktigii habeenkaa tegaya haddana waxaa imaanayay maalin inaad ka fikirto wey muxuu ilaahay ugu dhaaranayaa wuxuu ugu dhaaranayaa in lagu milicsiiyo qiimaha uu leeyahay iyo inaad adiga ka faa'iidaysato aadan dayacin wa huwa اladii jacala اleyla wالnahaara khilfaة liman araada an yadakara aw araada shukuura ilaahay subxaana wa tacaala waa midka idin yeelay habeen iyo maalin ma garatay inay ayagoo isdaba maraya midku mid markuu mid baxaba midkii kii kala imaanaya si ilaahay subxaana wa tacala uu yihi khilfaة liman araada an yadakara yani qofkii doonaya inuu xusuusto alleh oo waansamo oo ka faa'iidaysto wakhtiga acmaashii maalinta haddaad ku gaabisay habeenkii ha gaabin habeenkii haddaad gaabisay maalinta ha gaabin khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuuraa ama doonaya inuu ilaahi subxana wa tacala u mahdiyo habeenkii iyo maalintii buu ilahi subxana wa tacala ku dhaartay waa wakhtigay ka mid yihiin ilaahay wuxuu ku dhaartay barqinkii buu ku dhaartay wduxaa wاlleyli idaa sajaa wuxuu ku dhaaranayaa barinka waktiga barinka waktiga barqinka ku dhaartay buu yihi iyo habeenkii kulligood awqaad wey usoo soo soco ilaahay wuxuu ku dhaartay wاlcasr ina اlinsaana lafii khusr waxaan ku dhaaranayaa buu yihi alle subxaana wa tacaala zaminkan ku dhaaranaya waktiga casarka ama waa salaada casarka ama zaminka guud ahaan midkaa tiraahdaba ama waktiga guud ahaan ama waktiga casarka miduu noqdo labadaba waa waktie ayaan ku dhaaranayaa buu yidhi ilaahay muxuu u dhaaranayaa wuxuu u dhaaranayaa inuu nala melocsiiyo ina alinsaana lafii khusr insaanku khasaarou ku sugan yahay insaanku waa khasaaray muxuu u khasaaray kaana in nala melocsiinayo limaada liannahu lam yastafid min waqtihi waktigiisa kama faa'iidin ilaahay waktigiibu ku dhaartay ilaa qolada waktigoodii ka faa'iidaysatay afar sifo laga helay mooyaane oo ayaga ka badbaaday khasaarada kuwaasi waa kuwe ila aladiina aamanuu kuwa alle dhab u rumeeyey ilaahay rumeeyey midnimadiisi qiray alle jeclaaday rasuulkiisa rumeeyey diintiisa qaatay wa camiluu الصaalixaat waktigoodina yani kaga faa'iidaystay camal wanaagsan kaga faa'idaystay wakhtigoodina camal wanaagsan kaga faa'idaystay maray tukadaan maray wanaag ka shaqeeyaan maray ummadda wax taraan maray ummadda guubaabiyaan cadaalad ay ku dhex faafiyaan dadka maaragtay maslaxeeyaan camal saalixa wakhtigoodii kaga faa'iidaystay wa tawaasaw bilxaq xaqa isu dardaarmay wanaagga nashriyey dacwada faafiyey watawaasaw biabr sabirka isu dardaarmay waa laimtixaanayaa dacwada sabir bay u baahan tahay haddii aad adduunka noloshiisu kulligiisu imtiaan sabir buu u baahan yahay sabirka isu dardaarmeen waaa leey sabir haddaad xanuunsato sabir haddii lagu dhibaateeyey sabir ambiyadii ilaahay baa la dhibay la dhibaateeyey ilaahay subxana wa tacaala uu yihi nebigiisu ku yidhi wasbir wamaa sabruka ila biاllaah sabir sabirkaaga ilaahay dartii unbuu ahaaday walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucalimuhu bashar yani hadalle oo yani nebiga calayh isalaatu wasalaam yay ku durayaan waa saaxir waa kaadib waa kada waa majnuun wax walbay ku yidhahdeen nebigi ilaahi subxana wa tacala uu soo diray ilaahayna wuxuu leeyay sabir dhib waxa ay ku leeyihiin ma tihid rasuul allah tahay annaga ku soo dirnay waa lagu dhibayaa dhibka ku sabir caaqibada waxaa iskale qof ka sabro waktiga marka yacni qofkii ka faa'iidaysta unbaa liibaanay qofkii aan ka faa'iidaysanna waa khasaaray ilaahay baa dhaartay wuuui ina alinsaana lafii khusr fahal anta min haaulaa'i alkhaasiriin ma kuwaasaad rabtaa inaad ka mid noqoto khasaaray oo wakhtigooda dayacay oo allahoodii aqoonsan waayey bis waxaad rabtaa inaad ilaahay subxaanah wa tacaala u dhowaato oo oo wakhtigaaga kaga faa'iidayso noloshaada yar ee gaaban noloshaada yar ee gaaban ee aan badnayn cumrigu intee buu laegyahay walaalayaal cumrigeennu ma badna nebigu wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sitiina ilaa sabciin celceliska ummaddaydii yacni noloshoodu waa lixdan ilaa toddobaatan yacni lixdan sano yani ma aha wakhti dheer waa dadku weliba cumrigoodu dheer yahay lixdan ilaa iyo toddobaatan in yar baa gudubta inta kale dadku waxay ku dhintaan ka hor mid toban jir ku dhinta mid labaatan jir ku dhinta mid sagiira mid soddon jir ku dhinta mid afartan jir ku dhinta mid konton jir ku dhinta mid lixdan laakiin qofka hadduu lixdan gaaro waxba uma harin ma garatay waxba uma harin waa inuu diyaargaroobaa walidaalika dadka saxaabada iyo saalixiinta waxay ahayn afartan hadday gaaraan waxay badin jireen cibaadada iyo camalka aakhiray xooggooda wakhtigooda gelin jireen wakhtigooda maxaa yeelay cumrigu intaa wixii ka dambeeyey wuu soo yaraanaya wuu soosoo yaraanaya ma garatay fudayl ibnu cayaad ayaa nin baa weydiiyey wuxuu ku yidhi kam cumruk fudayl baa weydiiyey nin caalima ah uu ahaa culummadii saalixiinta muslimiinta markaasuu yidhi situuna sana lixdan jir baan ahay buu yidhi ninkii baa ugu jawaabay markaasuu yidhi ma waxaad soo socotay buu yidhi ilaa iyo lixdan sano ayaad soo socotay yuushiku an tasil buu yidhi waa dhowdahay inaad gaarto marka yacni goobti lagugu talagalay oo ku dhowdahay inaad gaarto yuushiku an tasil yacni waxaa weeyaan destinationkaada ama meeshii aad ku socotay waad ku dhowdahay markaasuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markaasuu wuxuu yidhi fudayl fahal tacii maa taquul waxa aad leedahay ma garanaysaa ninkii wuu naxay yidhi inaa lilahi wa inaa ilayh raajicuun markaasuu yidhi haa yacni annaga ilaahay baana leh ilaahay baanan u noqonaynaa ilaahay baa iska kaayale addoommankiisii baan nahay adduunkan joogi mayna berrin isagaan u noqonaynaa markaasuu yidhi qofkii ogaada inuu ilaahay leeyahay ogaadana inuu ilaahay u noqonayo hadde waa inuu u camal falaa meeshuu u noqon lahaa allaha isaga iska leh oo uu noqon doono xisaabin doono wuxuu la hortegi lahaa waa inuu hawsheeda hadda qabtaa markaasuu yidhi fama alcamal maxaan sameeyaa buu yidhi markaasuu yidhi yasiir waa wax fudud maxaan yeelaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wixii kaa tegey ilaahay uga toobad toobadkeen inta kuu hartayna hagaaji macnaheedu maxay tahay isdaba qabo wixii kaa tegey dembi baad gashay waad adduun baa muddo soo maamulaysay ilaahay uga soo noqo noloshaada inta ka hartayna hagaaji waktigaaga ka faa'idayso waktigii dayacmay dib dambe ha u dayacin waktiga ka faa'id sidaas ugu yeer marka taas waa qur-aanka wuxuuna tusayaa qiimaha waktiga uu leeyahay sunada nabiga calayh salaatu wasalaam marka u nimaadno xadii mucaad ibnu jabal radi allahu canhu nabiga alayh salaatu wasalaam uu ka warinayo imaam tirmedina uu soo saaray nebigu wuxuu yihi lan tazuula laa tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac can cumrihi fima abnaah can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيma أنفقه marka alفاad xadiiska alفاad badan buu ku yimid imaam alalbanina waa xasan buu ka dhigay xadiiskaas wuxuu yihi nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلاaم qofna maalinta qiyaamo goobta la taagan yahay maxkamadda ilaahay ee ummadda lagu xisaabayo gumadiisii kama dhaqaaqayso ilaa afar su-aalood la weydiiyo qof walbo waa lagu weydiin doonaa jawaabteeda haddaba diyaarso afartaa su-aalood laba ka mid ahi wakhtigay ku saabsan yihiin laba ka mid ah macnaheeda konton boqolkiiba su-aalahaas wakhtigan aanan ku cayaarayno aanan warba u haynin marna aan hurudno marna aan sheekaynayno marna aan ma aragtay yacni aan dembaabayno oo intaa ama qof dad la xamanayo ama waxaan danteen ahayn aan ka wada hadlayno ayuu ku saabsan yahay markaasuu yihi nabig ala sl qofna cagtiisii ama gumadiisii ka zuuli mayso maalinta qiyaamo goobta la taagan yahay ilaa afar su-aalood la weydiiyo markaasuu yihi nabig ala sl can cumrihi fii afnah noloshiisa wax uu ku dhammaystay waa la weydiin doonaa noloshaada inta adduunkan aad timid ilaa aad maalinkaa dhimatay sida aad ku dhammaysatay waa lagu weydiin doonaa daqiiqad daqiiqad baa lagu weydiin doonaa wakhtigu waa nicmo wey nicmo weeye ilaahay uu ku weydiin doono uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim nicmada lagu siiyey bilaash ma aha waa lagu weydiin doonaa maxaad ku qabsatay nicmadaas sidee baad uga faa'idaysatay miyaad ku shukrisay waa lagu weydiin doonaa waktiguna nicmooyinka ilaahay kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa wاlwaqtu anfasu maa cuniita bixifdihi wa araahu ashalu maa calayka yadiicu yani waktigu waxa ugu qiimaha badan ee lagu siiyey wey ee weliba yani lagugu laguu sheegay inaad ilaashato laakiin dadka badankoodu si sahal buu uga dayacmaa mana dareemayaan marka cumrigaaga maxaad ku dhammaysatay waa lagu weydiin doonaa ma waxaad ku jawaabi doontaa lixdan sanaad jiray adoo lixdan jira haddii yacni laba maalintii siddeed saacadood aada huruddo labaatan sano noloshaadi waad huruday maxaa yeelay maalinka waa afar iyo labaatan saacadood ulukiisu waa sideed saac sideed saac markaad jiifto macnaheeda lixdan jir markaad tahay labaatan sano hurday kaaga tag haddaad afar saacadood aada qayisho maalin walbaba afar saac qayilaad bay kaaga tagtay haddaad afar saacadood social media iyo iyo facebook iyo aada geliso sideed saacadood aa haddana afartan sano halkaasay ku luntay intaa wixii ka hore labaatan sanaa soo hartaye inta aada aada yarayd oo aada markaad yarayd ilaa inti baalagu laga gaarana afar iyo toban sano saddex iyo toban sano maxaa cumrigaaga soo haray maxaa cumrigaaga soo haray alise marka cumri dayacmay miyuunan ahayn laakiin haddaad adiga waktigaaga maalintii shan salaadood waktigooda aad ku tukanaysay oo aad waktigaada insha allah waan tilmaami doona sida qofku wakti inuu uga faa'idaysto ay tahay yani cibaadaysanaysay alla xusaysay qur-aan akrinaysay wanaag ka qaybgelaysay laa shak maalin walbaba waktigaaga wati wax badan baad ka faaidaysanaysay cumrigaaga maxaad ku dhamaysata waa lagu weydiin doonaa waxaa lagu weydiin doonaa kale wa can shabaabihi fii ma ablah cumriga waktiga ugu qiimaha badan waa dhallinyarada waktiga aad dhalinta yar tahay waktiga aad yar tahay waa waktiga ugu fiican oo qofka ugu awood badan yahay oo ugu yani tamar badan yahay maskaxdiisu ugu faham badan tahay xifdiga yani waktigeeda u yahay alxifdu fi الصiغar kaالnaqshi calى اlxajar yani waxa marka aad yar tahay la xifdiye lama iloobo wakhtigii qur'aanka la xifdin lahaa cilmiga la baran lahaa iskuul la aadi lahaa cilmi baaris la samayn lahaa intaad yar tahay wey laakiin yaraantaadii haddii ay ku baaba'do aqoon la'aan diin la'aan waxbarasho la'aan yacni moog tahay ay ku baaba'do markaad gabowda ayaad shallayn doontaayo waxaad odhan doonta alaa layta yacuudu shabaabu yowma fa ukhbirahu bima facala almashiib alla yaa dib ii celiyo shabaabnimo maanta igu celiye aan ka sheekeeye odaynimo waxay igu samaysay Ah, maanta ya wax badan ah, yani ma gaari karo aqoon badan ma kasban karo iima sahlana xataa socodka iima sahlana kallahidda iima sahlana indhihii way soo yani daciifeen marka intaad yar tahay shabaabnimadu maanta lagu dayacayo waxa maalayacniga ee cadowga muslimiinta ay ugu talagaleen jiilka muslimiinta inay ku baabiyaan in laga waantamo wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqah waxaa lagu weydiin doonaa xoolahaaga xaggeed ka keentay ma soo dhacday ma khiyaamaysay ma shaqaysatay su-aal wey wa fiima anfaqa sideebaad ku bixisay ma khayrkaad ku bixisay ma muslimkaad ku taageertay ma diintaad ku quweysay ma qaraabadaad siisay de wanaaggaad ku yani ku caawisay ama filim baad ku tagtay mxua ku tumatay yani muxuu ahaa waxaad ugu siisay dadka ahlulfisqiga waa lagu weydiin doonaa waxaa kaloo lagu weydiin doonaa waxa laguu sheegaya maanta oad kasbanayso o aqoonta ah maalin walba diinta laguu sheegay culamada ay kuu sheegayso maxaad kaga camal fashay afar su-aalood oo u baahan jawaabtooda wey xadiikaasna wuxuuna tusiyey qiimaة اlwaqti fii xayaati اlmuslim nabiga alayh الslat slam aad iyo aad buu nagala dardaarmay awqaada wuxuu yidhi xadiid imaam bukhaari uu soo saaray nicmataani maqbuunu fiihima kaiiru min الnaas aلsaxaة wاlfaraaq wuxuu yidhi laba nicmo oo ilaahay dadku ku galladaystay badanka dadku way ku kadsoon yihiin war uma hayaan kamana faa'idaystaan maxay yihiin labadaa nicmo caafimaadka iyo wakhtiga faraaqada ah wakhtiga faraaqa ah wakhtiga faraaqa ah. qof walbaba subaxoo markaad soo toosto adoo caafimaad qaba ma dareemaysid nicmada caafimaadka inta ay la eg tahay imise qofa cusbitaalada jiifa taa haya oo xanuunsan oo dhibban oo doonaya irbado iyo e, daawo xanuunka ka joojisa in lagu mudo xanuunka adiga caafimaad baad kusoo toostay amni baad kusoo toostay cabsi kuma hayso quraacdaadi waa diyaar ma garatay nicmada intaa la eg dadku way ku kadsoon yihiin ilaahay uguma shukriyaan nebigu wuxuu kaloo yidhi man asbaxa minkum aamina fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaأnamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofka hadduu waabariisto isagoo gurigiisii ammaan ku ah jirkiisuna uu caafimaad qabo quraacdiisina ay diyaar ay u tahay adduunkoo dhan baa gacanta loo geliyay buu yidhi berri lama odhan laakiin maanta annaga subax walbaba caafimaad baan ku soo toosnaa waxaa laga yaabaa badankeen iyadoo salaada la aadamayo xaya cala salaa la leeyahay inayna u toosin inayna u toosin iska hurdo ma garatay maxaa xalay dhan buu wuxuu ku dhafraayey ama aflaan uu fiirsanay ama qaad uu cunay ama sheeko maala yacni uu ka sheekaynay marka hadduwa salaaddii ilahay markii lasugu yeerayna wuu ka hurdaa ma garatay yacni marka waxaad arkaysaa marka labadaa nicmo dadku way ku kadsoon yihin buu yidhi alsaxatu waalfaraaqu labadaa nicmo yaan lagu kadsoomine ilahay ha loogu shukriyo wuxuu kaloo yidhi xadiidkii cabdullahi bni cabaas ee isaguna saxiixa ahaa sheekh alalbanina uu saxiixiyey wuxuu leeyahy nebiga calayh isalaatu wassalaam اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك أه؟ وحياتك قبل موتك ma garatay yani wuxuu yihi nabiga alayه الsalaatu wasalaam شhan shay ka faa'iideyso intayna شhan shay kale kugu iman شhan xaaladood ood ku sugan tahay ka faaideyso intayna شhan kale kugu iman intaad yar tahay dhalinyarada aad tahay ka faaideysto intaadan intaadan gaboobin maxaa yeele waktiga ma awoodi kartid wax aad ammaanta samayn karto inta aad caafimaadka iyo iyo iyo iyo caafimaadka ilaahi subxana wa tacala uu kusiiye aad ku sugan tahayna kaga faa'iidayso intaadan bokoonin oo aad awoodi weyso acmaal badan oo aad caafimaadkaagii hadda aad ku qaban karto wuxuu kaloo yihi nabiga ala sla wahinaaka qabla faqrik hinahaaga intaad hodanka tahay oo aad wax la bixi karto faaidayso intaadan faqrinin waadan awoodi waayn inaad wax la bacdo wa shugluka qabla yani wa faraagaka qabla shuglika buu yiri nabig ala slat slam inta aadan mashquulin ka faa'iidayso wakhtigaad faraaqada tahay ka faa'iidayso inta aadan mashquulin oo berri waxa badan oo aad maanta faraaqadaad ku qabsan karta aadan qabsan waayn tan ugu dambaysa wuxuu yidhi wa xayaatuka qabla mowtig maanta waa noolnahay inta aadan dhimanin ka faa'iidayso wallaahi dadka ahlu qubuurkaa ah maanta haddii la weydiiyo maada tatamanown maxaad tamanin lahaydeen maxaad jeclayn lahaydeen waxay jeclaan lahayn in adduunka loo soo saaro laba ragcadood ay tukadaan laba ragcadood ay tukadaan oo adduunka loo soo saaro laakiin hayhaat dhammaatay taas ma dhacayso adiga maanta fursaddaa haysta laba ragcadood baad tukan kartaa balse toban ragcadood baad tukan kartaa balse jus qur'aan baa maalin ka soo akhrin kartaa lac la bixi kartaa khayr baad ka qayb qaadan kartaa wanaag baad ka shaqayn kartaa fursadaas iyada ka tagtay adaa haysta qofkii ka faa'iidaysan waaya waktigiisa laba jeerbu wuu qoomamayn doonaa laba jeerba wuu qoomamayn doonaa mar waxaa weeye cinda alixtidaar marka mowdku u yimaado oo adduunka inuu ka tagaayo u ogaado markaasuu qoomamayn doonaa ilahay wuxuu yidhi waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii إilى أjli qariib faأصadaqa وأkun min الصاalixiin walan yuؤkhir اllah nafsa إida jaءa ajaluha إida jaءa ajaluha wallahu khabiir bima tacmaluun war xoolaha ilaah idin siiyey dadka xoolaha ilaah siiyow nafaqeeya khayrka yani ku bixiya madaaris dhisa muslimka wax ugu qabta jaamacado u fura cusbitaallo u fura ceelal u qoda yani dadka baahan quudiya waanfiquu mima razaqnaakum xoolaha adiga ma lahayn caloosha hoyda kale ma soo bixin adoo baahan oo faqiira baa timid ilaahay baa ku siiyey annaga idin siinay buu yidhi ilahi subana taala kaan idin siinay wax kala baxa kulligii bixiya laguma dhihin waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt ka hor intuusan geerida ayna imaanin mowt uusan ku imaanin oo fayaquula rabbi marka uu yidhaahdo waa kii bakhiilay oo lahaa oo haddaan aniga hadda hal milyan ku bixiyo masaajid inaan ku dhiso oo jaamacad aan ka dhigo dee xoolihii de waxaa laga yaabaa inuu konton milyan haysto ama boqol milyan u haysto milyan lacag badan weeye maya milyanka haddaan ku shaqeey lacag badan baa uu dhalaya marka ma bixin karo intaasu ka bakhiilayay hadda markii umood ku yimaado wuxuu rabaa kontonkiio dhan inuu sadaqeeyo kulligood min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt oo fayaquula rabbi uu yihah lowlaa akhartanii ilaahu maa la idib dhigo in yar oo wakti ah faasadaqa aan waxoo dhanba sadaqaysto waxaan haysto aan sadaqaysto waktigayga aan ka faa'iidaysto wa akun min الصaalixiin markii hore waan faasid baan ahaye noloshaydan aan bedelo ilahi wuxuu yihi walan yuakhir allahu nafsa ida jaءa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun ilaahay dib uma dhigo naf markii waktigeeda u yimaado tan labaad waxa weeye marka ilaahay qiyaamada dadka uu kala xukumo ahlu jannadana jannadii ay galaan ahlu naarna naarsi ay galaan ilahay wuxuu yihi fi suurati fatir wladiina kafaruu wاladiina kafaruu lahum naaru jahannam laa yuqضى عalayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzii kula kafuur wahum yasطarikuuna fiiha rabbanaa akhrijna nacmal صaalixا gayra اladii kuna nacmal awalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakar wjaaءakum الnadiir faduuquu fama lلظaalimiina min nasiir ilahay wuxuu yihi kuwa gaaloobay jahanamo naartayday leeyihiin naarta lagu tuurayaa halkaas lahum naar laa yuqضى calayhim geeri lagu xukmin maayo oo haddii ay iska dhintaan qof mayda xanuun waxba kama taro haddii la gubo ah, wamaa limayitin yani eh, mxuu ahaa wamaa lijurxin limayitin ilaamu marka laakiin uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya mana noolo mana dhiman jirkiisa markuu baaba jir cusub baa la saaraya naartiibuu ku gubanaya markaasay ku halkaasi cabanayaan ay ku ooyayaan qaylinayaan markaasa waxay leeyihiin rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan ayr اladii kunaa nacmal ilaahu naarta naga saar oo xaggee ladin saara adduunka noo saar maxaad samaynaysaa haddii adduunka ladin saaro ma tijaaradiinni baad galaysaan maya nacmal saalixa hayr اladii kunaa nacmal fursaddiina dhaaftay camal saalixa oo na soo dhaafay aan la nimaadne hayr اladii kunaa nacmal ilahay wuxuu ugu jawaabayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar ma waanan idin siinin uu qof kuwaan samo aanan idin sugin oo aanan idin kaadin wakti dheer labaatan sano soddon sano afartan sano konton sano lixdan sano yani waktigaaga maxaad ku dayacaysa ilaahayna ma aadan xusaynin halkaasaad maaragtay dayaac qayilaad been yani xan ummadda dhibkeedii aada haysay maxaad ama ummadda dhibaataynaysay marka waktigii adaa ka faaidi waayo hadda dib ma jiro waktiga qofkii waa ku dhaafay awalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum الnadiru faduuquu fama liaalimiina min nasiir haddaba waxaan uga gudbayaa yani nasaaix ku saabsan sida aan waktigeen uga faa'idaysan lahayn waktigeen walaalayaal waxaan kaga faa'idaysan karnaa awalan inaan nafteenna la xisaabtanno naftan in lala xisaabtamaa la rabaa qofka xoolaha leh ee caaqilka ah adduunkiisa smart bay adduunka ku caqli badan maantao dhan wuu shaqaynayaa shaqaalihii buu kala dirayaa badeecadii buu maaragtay hagaajinayaa habeenkii wuxuu fiirinayaa inta faa'iidoah uu helay iyo shaqada say u socoto hadduu ogaado inay meel ay khaldan tahay khalal uu ka jiro wuxuu leeyahay berri sidaa yaa la yeelay si faa'iido loo helo yacni habeenkii dhan buu xisaab hayaa yacni wuxuu ka fikirayaa xoolahaas say ayna u khasaari lahayn u hagaagi lahayeen war xoolo ma ka qiimo badan naftaada naftaadi oo naar ku socoto iyo xoolo lumayaa qiimo badan haddaadan naftaadiba ka warqabin oo aadan la xisaabtamin caawa markaad sariirtaada tagto aadan shan daqiiqa ama toban daqiiqa aad xisaabtamin saaka markaan soo toosay ilaa aan sariirta caawa aan soo soo fuulay maxaa xaalkaygu ahaa saaka markaan toosay ilaahay ma xusay oo salaada la iigu yeeray jamaacada ma tagay ma soo tukaday hadaad soo tukatay alamdu lilah horta arintaas waaa tiad alamdu lilah ma akris adkaaru sabaax alxamdu lilah ma garatay quraankayga ma akrisay ha alamdulilah shaqadaydii ma aaday oo ma ka soo shaqeeyey oo hawshayda miya ma soo gutay oo ilmahayga ma usoo shaqeeyey risqigoodii iyo wixii waajib ilahay iga saar alxamdulilah duhurka markii la gaaro waktigiisa ma ku tukaday alxamdulilah casarkii sidoo kale maqribkii sidoo kale darsi cilmi ah dhegaystay in salaada maqribka cishaha udhacaysay alxamdulilah gurigayga ma kusoo laabtay anoo int maalinkayga sidaa ay yahay alxamdu laakiin haddii uu sidaa igu yahay salaaka waxaan toosay tobankii subaxnimo maxaa yeelay salaaddii way iga tagtay shaydaan baa dhigaha uga kaaji markaan soo toosayna mafrashyadii qaadkan tegi waan fadhiistayo ilaa i lixdii amayaan fadhiyey wa intaan fadhiyeyna waxaan ku hadlay maanan ogeyn afkayga wax walbaa ka soo baxay oo malaa'igtuna ay qoraysay war dambe wakhti dambaan guriga imid haye xaaladda aad ku jirto sidaas maku raalli tahay inaad ilaahay la hortagtid haddaadan xisaabtamin dee weligaa isma sixi kartid marka naftaada waa inaad xisaabisaa tan labaad tarbiyatu nafsi calaa culuwi lhimma naftaadi waa inaad ku tarbiyeysaa meel sare inaad ilaahay jannadiisa aad dalabto inaad ilaahay u dhowaato inuu ilaahay raalli kaa noqdo addoon baa tahay alla kuleh himadaada waa inay sarraysaa ha noqonin mid himadiisa hoosayso calooshiisa iyo shahwadiis un ka fekero ma garatay bariis yaroo cuno iyo iyo muxuua ah shahwadiis meeluu la aadayo sidaad ma aan intaa himadaada adduun iunu ku koobnaan tan saddexaad suxbat اlakhyaar almuxaafidiina calaa awqaatihim dadka wan wanaagsan ee waktigooda ilaaliya inaad la saaxiibto culammada iyo dadka caqligale iyo dadka muxuu ahaa waxgaradka iyo fadhigoodu waxaa kaaga ziyaaday iimaan iyo iyo iyo iyo iyo iyo fahm iyo cilmi baa kaaga ziyaaday marka dadkaa la saaxib oo iska ilaali dadka yani ashraarta ah macrifatu xaali salafi maca alwaqt inaad ogaato od akriso dadkii saalixiinta ah siday waktigooda uga faa'iidaysan jireen iyo hadalladii ay yidhaahdeen cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi maa nadimtu calىa shayin nadami fii yowmin fii yowmin طalacat fiihi الshams naqasa fiihi camalii walam yazdad fiihi camalii cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi weligay ugama amanan qoomamaynin sidaan uga qoomameeyey maalin qoraxdiisi ay soo baxday ya maalin ay qoraxdiisi ay soo baxday oo maalinkaas ajashaydan ay nuqsaantay shalay iyo maanta maanta moodku u dhowdahay ajashaydan aan nuqsaantay berrina waa ga sii dhowdahay waa ga dhowdahay ajashaydan ay nuqsaantay camalkayga aakharaan ilaahay la hortagana uusan ziyaadin maalinkaas maalin aan uga qowmamayn badnahay ma jiro buu yidhi ha yacni dadka qaarkoodna maanta haddii aanan shaqaynin oon lacag badan aanan samaynin o oh, maalintan ima aha ka qoomamaya lakiin asigu wuxuu leeyahay maalin inay ii timaaddo aanan camal saalixa oo miisaankayga xasanaad ku ziyaado aanan la imaanin ajasheedina noqsan waxaan kaga qoomameyey ma jiro buu yidhi xasanulbasri wuxuu yidhi ya bna aadam innamaa anta ayaamun majmuuca idaa dahaba yowma dahaba bacduka adigoo dhanba maalmo la sugeyey baa tahay ibna aadamow maalinkii tagaba barkaagii baa tegey yacni waxaad ku saqaysaa aad ku sii socotaa mowdkaad ku socotaa buu yidhi wuxuu kaloo yidhi xasan اlbasri laqad adraktu unaasan kaanuu yaxrusuuna calىa awqaatihim ashadda min xirsikum calىa danaaniirikum waxaan arkay buu yidhi oo saxaabadii ibuu ka wadaay dad sida ay waktigooda ugu dadaalayeen ugu dadaalayaan ka darnaan badan sida aad diinaarkiina iyo maalkiina aad ugu dadaalaysaan sida aad xoolihiin aad u ilaashanaysaan si oo waktigooda inay u ilaashanayaan dad ka darnaan badan ayaan arkay buu yidhi marka dadkii saalixiinta hadalladooda iyo noloshooda iyo siday wakhtigooda uga faa'iidaysan jireen hal tusaale markaan soo qaado yani tusaalayaashu way badan yihiin waktigana noo saamixi maayo imaam nawowi umr wuxuu ku dhintay han iyo afartan jir buu ku dhintay han iyo afartan sano han iyo afartan sano waa cumri aan badnayn sheekhaas ama xaafidkaas ama caalimkaas ummadda muslimiinta ay lahayd nacfiga ummadda uu u galay kutubta uu ka tagay iyo turaaska uu ka tagay maanta yani waxaad leedahay wakti ka mida awqaadiisa ma dayacmin kutubta uu alifay wax ka mid ah saxiix muslim sharaxiisa ma garatay sharx saxiix muslim minhaajka kitaabka minhaaj asiraaj اlwaxaaj riyaad الصaalixiin alarbaciin الnawiya almajmuc sharx اlmuhadab yani kutubka aladkaar aladkaar laba-iyo toban dersi buu maalintii akrinayay laba-iyo toban dersi cashar maalintii uu dadku barayay qofka noocaasa ma kula tahay oo shan iyo afartan jir ku dhintay intaasana maanta cilmigii uu ka tegay aan la dhammayn karin inuu waktigiisu dayacmi jiray ama ama banaan cidlaa uu fadhiisan jiray ama ka sheekayn jiray ma garata marka waktiga in yani sidoo kale waktiga waa in noo noocyo looga faa'idaystaa marka camal keliya haddii aad weligaa aad hayso waxaa laga yaaba malal inuu kugu dhaco daasho mar qur'aanka akhri mar ma aragtay eh, eh, darsi dhegayso eh, muxuu ahaa mar musaabaqe iyo barnaamijyo oo tashwiiq nafs uleh nafta uleh oo dadku ay jeceliin cilmina aad ka kororsanayso tag mar buug akhri kitaab akhri oo wax yani naftaada laakiin waxaa la yaab leh dadka gaalada ah maanta siday waktigooda uga faa'idaystaan haddaad aragto aeroborada adduunka oo aad meesha qolka transit diyaaradda lagu suga aad fadhido waxaad arkaysaa dadkii gaalada oo nin walbaba buug shan boqoloo beeja sidaa u akrinaya ilaa ay diyaaradda ka timaado saacad laba saac diyaaradda markuu soo fulo wuu akrinaya buuggaasi maxaa ku qoran waxaa laga yaabaa wax ku qoranoo macno la inu jirin waxaa la yidhahda fiction khiyaali nin baa intuu sheeko alifay khiyaali ah waxyaabo isu gegeeyey oo khiyaali oho dadka xiiseeyaan oo maaragtay dadka lagu lagu maaragtay lagu eh, eh, lagu moogtahay yani eh, ku hasaawiya ayuu qoray wixii buu markaa wixii buu akrinaya kan markuu dhamay mid kaleu soo iibsanaya weliba lacag buu ka bixinaya war kutubteennii annaga noo taalle qof intuu soo qaato riyaad saalixiinkii maanta yani intaasoo baab akri daalaco berina baabka la akri markaad dhamayso akri maalin walbaba si aad u xifdiso marka dambe aad maskaxdaada ugu qoranto kutubta yani ummadda muslimiin turaaska nooga tagtay akri ma jirto ummad wax akhrisa ma nihin annaga ma garatay waxaana nahay ummad ummatu iqra diinteenna yani wixii ugu horreya nabiga lagu soo dejiye wuxuu ahaa iqra akri marka saan horumar u gaaraynaa sidaan horumar u gaarayn haddaanan wax akrin waad u jeedaan meel walbaba dhulkeenni waa burbursan yahay wadooyinkeenni way burbursan yihiin meel walbaba qashin baa daadsan waxaas waxa weeye yacni haddaanan annaga shaqaynin dadkoo dhan hadday wada shaqeeyaan maalintii qof walbaba sideed saacadood u shaqeeyo ee dad loo sameeyo shaqeeyo intaas oo nadiifiya dhul nadiifa iyo yacni wax walboo wanaagsan iyo waddooyin dhisan wax walbaan samaysan karnaa laakiin haddaan wada hurudno waktina aan dayacno sidee baan nafteena u horumarinayna balse aakhare ka soko adduunkeenni baan dhibannahay adduunkan ku dhibannahay waktiga aanu dayacin dartiis tan kale inaan ogaano waktiga naga dayacmaya inuusan dib dambe usoo noqonayn min khasaais alwaqt ana maa madaa minhu laa yacuud shalay waa kaa tagtay dib dambe u heli mayso maantana maantay ku eg tahay maanta oo bishu ay tahay maanta sagaal iyo tobanka labaatanna waa bisha eh, eh, eh, maaratay agost sagaal iyo toban yani muxaram iyo sanadka aan joogno dib dambe usoo noqon maayaan dib dambe usoo noqon maayaan waxaad kaga faa'idaystaan leedahay xusuuso geerida si aad waktigaa uga faa'idaysto xusuuso su-aalihii laisweydiinayay waxaan kusoo gebagabaynayaa marka inaan muxuu ahaa sidaan waktiga uga faa'idaysana waxaan kaga faaidaysan karnaa walaalayaal awqaadda inaan ku ilaalino waajibaadka diinta kitaabka ilaahay inaan xifdino oo wakhti u samayno cilmiga alabkiisa iyo raadintiisa akhrintiisa iyo culammada ka dhegaysto wakhti buu u baahan yahay xuska ilaahay carabkaaga kaagama baahno weyso adigoo iska socda ayaad subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah astaqfir allah waatuubu ilayh waad jiiftaayo sariirtaad adoo ku jiifa ilaa aad ka seexato xuska ilaahay wad ma garatay yani waa waa waktigaas yani saasoo kale ka fekerka aad ka fekeraysa yani muxuu ahaa malakuutka ilaahay iyo sidoo laftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha waktiga ilahay yani looga yani looga faydaysto marka waxaan leeyahay walaalayaal waqtigeena aan ka faa'idaysano waqtigeena yaanan dayacin haddaan rabno ummad hormarta inaan noqonno oo yacni e, e, e, guul gaarta aan ka faa'idaysano waqtigooda waqtiga sidaa darteed inuu qiimo badan yahay ilaahay inuu ku dhaartay waan soo aragnay xataa ilaahay wuxuu ku dhaartay noloshii nebigu ku dhaartay ku dhaartay oo waqtigii noola ah ilahay wuxuu yidhi lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun wuxuu leeya ilaahay waxaan ku dhaaranayaa noloshaada nebi maxamedow nimanka reer qowmuluud la yidhaahdo waa niman wareer ku jira oo falxumadoodii bay ku noqnoqonayaan ilaa halaag uu ku dhaco way wareersan yihiin sakradaasay ku jiraan ilaahay muxuu ugu dhaartay cumriga nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhi waa cumriga aan wakti ka mida ah uu bilaash u dayacmin kulligiis ilaahay dartii looga faa'idaystay mudan inuu ilahi subana wataala ku dhaarto lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun walidaalika waxaad arkaysaa walaalayaal nebiga calayhi salaatu wasalaam inta uu noolaa iyo guusha uu adduunkan uu gaarsiiyey lixdan iyo saddex sano cumrigiisa adduunka intuu joogay uu noolaa nebinimada markii la yidhahdana afartan markuu jirwaxyigu u bilowday iyo caalamka oo dhan iyo intii yareed uu noolaa sida uu adduunka u nuuriyey ama maaragtay yani e, barwaaqo ugu horseeday maantana nicmada aan ku jirno sabab u ahaa yani dadkii na soo gaarsiiyeyna waktigood haddayna ka faa'idaysanin aanan wakti nicmadaan ahan marka maanta alxamdulilah wax aad loogu farxo weye in dhallinyaro badan ay qur'aanka ilaahay xifdinayaan in cilmiga dalabkiisi la badinayo waxaan leenahay cilmi noocuu doonaba halahaade hala dalbo yacni aan la tartanno ummadaha noocuu doonaba cilmiga ha ahaadee aan kayani wax walbo aan ku hormarno cilmigi qofku xikri u yahay ma jiro qoladaasa iska leh ah, horumarka cilmiga iyo syniska iyo technolojiyada gaalaa leh warkaas wax jira ma ah sunan wey qof walbaba dadaalkiisa intuu la egyahay iyo cilmi baaristiisa iyo dadaalkiisa ay ku xihan tahay waxaa noo dheer annaga yani waktiga inaan kaga faa'iidaysano inaan diinteennana kor u qaadno ilaahayna aan u dhowaanno waxaan filaya raalli ahaadaan idinku dheereeyey intaas ayaan kusoo koobaya hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wjazakum allah khayran calaa xusni istimaacikum runtii mowduucu muhiimadda uu lahaa waad dareemayseen waa nolosheenna qeyb ka mid ah wakhtigu ee soomaalida halka geeyey waa uun khasaaraha iyo faaidsfaa'iidaysa la-aanta wakhtigana ka faa'iidaysan karaynin ee yar iyo weyn waxaan filay da-yartuna dee halkii odayaashu ay mareen ayuunbay mareenoo awrka hore awrka dambe socodku suleymaa la odhan jireen halkii ay jeexeen baa intii dambaa marta weliba ka sii fogaadeen kuwaasi mabay fasahaadkii xumaanta may lahaynbe dayartna laakiin runta iyagon waa leexdeen almuhim waxaa ugu filan waqtiga ahmiyadda uu leeyahay haddii aan la eegin adduunyadaba aayadda sheekhu akhriyay wahum yastariquuna fiiha rabbana akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunna nacmal awalam nucamirkum maa yatadakaru fii man tadakar marka uu qofku aakhira calacalka la yimaado ayaa rabbi subxaana wa tacaala jawaab waxaa looga dhigaya war miyaa laydin siin muddo lagu waantoobo miyaad labaatan gaadhin hadii la ydhaahdo miyaad afartan gaadhin miyaad cirra kaa soo bixin maxaad u waantoobi weyda maanta xaggaad ka ciilkaambayeysaa walaalayaal waxaan u runtii waktigan sidaan u dhaanno cumrigana sidaan u dhaanno cumriguna waa wax iska xadidan hadii ay noqotayba qofka hadduu lixdan ku dhinto haddii labaatan buu hurday maxaaba soo harayba ee marka haddaynu labaatan ba maalintii habeenkii maalin sideed saacoo seexano oo cumrigu lixdan kahaysa sheekhu inoo sheegay labaatan baa hurday haddii cuntadiina ayaduna noqoto wax ku dee waxoogaa shaqadina labaatan kala noqoto oo qof sideed saacadood shaqe kaugu yeeray labaatan saacadood baa soo labaatan ka saacadood maxaynu cibaadaysan waxaa laga yaabaa maalinka dhan iyo habeenka soo wareegay afar atanka saacadood shan saacadood bayn tukanaa inaan kaba badan baa laga yaabaabaa saacad ama saacad saacadii barhmay salaada waxaas nagu qaadanaysaa wixii kale kaba yaraadaanba almuhim waxaynu runta u baahan nahay wakhtigan soconayaa dibna u soo noqon maayo yabna aadam inamaa anta ayaamu majmuuca kulamaa madaa yowma madaa bacduka oo ayaama isku tegtegayuun maalinka tagay soo noqon maayo saacaddan waa fadhida soo noqon mayso aynu ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiro waxaanu ina anfaca inuga faa'iidaysano wajazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa tacaala sheekhaha ka abaalmir kimada qiimaha leh miisaanka xasanaadka allah ugu daro cumriga iyo cilmiga iyo ubadka allah ugu barakeeyo innagana intii dhegaysata ee ku intifaacda ee weelaysa allah naga yeelo wa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk عتابي فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا